alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wala ali muxamed wasalama tasliiman kaiira ducaau salaati alistikaara baabka lixiyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay ducaau salaati alistikaara salaadda salaatulistikhaare la yidhaahdo ducadeeda waxaa jira ruuxu markuu doonaayo inuu wax sameeyo oo ficil uu ku tallaabsado arrinkaa uu isleeyahay ma samaysaa mise waad iska daysaa inuu ilaahay khayr weydiisto sida khayrka badan inuu ilaahay waafajiyo bay ducadani ku saabsan tahay qaala jaabiru bnu cabdillaah waa xadiiska afariyo toddobaatanaad wey qaala jaabiru bnu cabdillaahi radia allaahu canhumaa jaabir waxa uu yidhi ilaahay ha ka raalli noqdo isagii aabbihiibe kaana rasuulu sala allahu aleyh wasalam yucallimuna alistikhaarata fi alumuuri kulliha rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam midna bara alistikhaarat'a in ilaahay khayr la weydiisto oo sida khayrka badan inuu ku waafajiyo laga baryo fil umuuri kulliha umuurahoo dhan in ilaahay sida khayrka badan la weydiisto ayuu na bari jiray kamaa yucallimuna asuurata min alqur'aan siduu noo bari jiray suurad qur'aanka ka mida siduu noo bari jiray oo kaluu noo bari jiray ducadan istikhaarada noo bari jiray yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa hama axadukum bilamri hadduu midkiin ku hamiyo arrin uu ku hamiyo oo uu isku qabto miyaad samaysaa mise waad iska daysaa falyarkac ha tukado ha rukuuco rakcatayni laba ragcadood yacani laba ragcadood ha tukado min hayri alfariida labadaa ragcadood aan faral ahayn umma liyaqul intaa dabadeed ha yidhaahdo summa lyaqul iyo summa liyaqul labadaba waa loo dabdiyaa labadubana waa fasiix oo waa jaa'is summa liyaqduu tafathahum iyo summa liyaqduu labaduba marka waxa waa la akhriyey waa laba qiraa'o oo sabci ah intaa dabadeed ha yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii astakhiiruka anigu waa ku khayr weydiisanayaa oo sida khayrka badan inaad ii doorto ayaan kaa baryayaa bicilmika cilmigaaga dartii iyo ogaalkaaga dartii baan kugu khayr weyddiisanaya wa astaqdiruka waa ku awood weyddiisanaya inaad awoodsiiso biqudratika awooddaada sababteeda ayaan kugu awood weyddiisanayaa inaad i awoodsiiso ikarsiiso aan kaaga baryayaa wa as'aluka waan ku weyddiisanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weynida badan ayaan markaa wax ka mida ku weyddiisanaya fainaka taqdiru wala aqdir fainnaka adigu taqdiru waad awooddaa ilaahayow wala aqdiru ma awoodo wa taclamu waad og tahay wala aclamu ma ogi wa anta callaamu alghuyuub wa anta adigu callaamu alghuyuub waxaad tahay haybabka ka u cilmiga badan baa tahay allaahumma ilaahayow in kunta taclamu anna haada alamra haddaad og tahay in arrinkani wayusami wuxuu magacaabayaa sheegayaa xaajatahu dantiisa uu sheegayaa marka arrinkii buu magacaabayaa wuxuu isku hayo hadday safar tahay wuxuu odhanayaa in kunta taclamu anna haada safara hadday markaa guur yacni markaa gabadh mucayana guursanayo ay tahay wuxuu odhanayaa markaa guurka aan markaa hiblaayo guursanayo iyo wax la mid ah wixii buu magacaabaya shay uu doonayo inuu qabto hadday shaqo tahay hadday guur tahay hadday socdaal tahay yacni wixii uu doonaayey inuu markaa qabto ayuu halkaa alamra ku beddelayaa alamra ayuu ku beddelayaa marka waxaa lagu tilmaamay wayusami xaajatahu yacnii dantiisuu magacaabaya waxa uu isku hayo isleeyahay ma samaysaa mise waad iska daysaa ayuu sheegaya halkaa ku magacaabaya wayusami xaajatahu markaa wuu ka tegaya markuu akhrinayo ducada ila wayusami xaajatahu waxay ku tilmaamaysaa uun inuu markaa dantiisii sheegayo saas aawadeed ducada kama mid ahaa wa yusamii xaajatahu ducada kama mid aha allaahumma in kunta taclamu ilaahayow haddaad og tahay anna hada alamra in arrinkani arrinkiina waa magacaabaya wayusami xaajatahu khayrun lii inuu ii khayr badan yahay fii diinii xagga diintayda wa macaashii iyo xagga markaa noloshayda wa caaqibati amrii iyo cidhib dambeedkaygaba intaba inuu ii khayr badan yahay aw qaala ama wuxuu yidhi caajilihi wa aajilihi yacni markaa arrinkan hore ee degdegayo adduunyada ah iyo waaajilihi aajilihi arrinka dambaba ama la yidhaahdo yacni markaa hor iyo dibba inuu ii khayr badan yahay haddaad ku og tahay marka hor iyo dibba waxaa soo gelaya markan hore la samaynaayo iyo cidhib dambeedka dambe ayaa soo gelaysa marka waxay la macno tahay waaajilihi wacaaqibati amri iyo cidhib dambeedkayga inuu ii khayr badan yahay cidhib dambeedka waxaa ka mid noqon karta xagga marka aakhirada inuu qofku markaa waxaanay markaa diin ahaan inaynay markaa fitno iyo wax la mida ayna ku noqonayn oo ciribdambeedkii dee weeye ciribta aakhiro waa soo gelaysa faqdurhu lii ilaahu ii qadar haddaad sidaa ku ogsoon tahay ilaahu ii qadar wayasirhu ii fudaydi lii aniga ii sahalo ii fudaydi umma baarik lii fiihi intaa dabadeedna ii barakee wain kunta taclamu ilaahayow haddaad og tahay anna hada alamra in arrinkani halkanna arrinkiibuu magacaabaya wa yusami xaajatahu waxba hadda lama odhan maadaama hore lagugu soo sheegay sharun lii fii diinii wa macaashii wa amrii sharun lii inuu shar i leeyahay fii diinii xagga diintayda wa macaashii iyo xagga noloshayda wacaaqibati amrii iyo dambeedka arrinkaygaba intaba inuu shar ii leeyahay haddaad og tahay aw qaala ama wuxuu yidhi caajilihi wa aajilihi arrinkayga hore iyo ee arrinkayga dambaba oo cidhibidambeedkii ah ee labada mid buu yidhi fasrifu cannii fasrifu arrinka leexi oo iga dabaal arrinkaas cannii xaggayga ka dabaal wasrifnii ana i leexiyo canhu xaggiisa iga leexiyo midaan ka daba dhicin yaa iga yeel marka na kala leexi weeye macnuhu arrinka aniga iga baaji oo arrinkaasi yaanu ii iman oo igu dhicin anigana arrinkaa iga leexiyo midaan ka daba dhicinoo markaa waxa weeye ka daba haada ha iga dhigin na kala dabaal oo na kala liixi waqdur liya alkhayra xaysu kaan khayrkana ii qadar meeshuu ku sugan yahayba meel kastoo khayrku ku sugan yahay khayrka ii qadar umma ardinii bihi intaa dabadeedna igu raalli geli oo khayrkaa mid ku raalliya ah iga yeel xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey waa xadiiskii istikhaarada waa xadiis aada u muhima Eh, maadaama ruuxu aanu isagu ogeyn cawaaqibta umuuraha iyo cilibdambeedyada aanu ka warqabin haybkana aanu ogayn dee ciddii wax walba ogeyd wax walbana awoodaysay inuu weydiistoo ka baryo sida khayrka badan inuu waafajiyo ayaa markaa xadiidkani sheegaya waxaanaad ka garanaysaa ducadani siday muhimka u tahay nebigu sala allahu alayh wasalam siduu ugu dadaali jiray dadka inuu baro oo siduu suurad qur'aana inuu baro ugu dadaalayay ayuu ugu dadaali jiray dadka inuu baro istikhaarada ducadan ducaa'ul istikhaara marka waxay ku tusinaysaa inay aad iyo aad u muhiim tahay waxaanu tilmaamayaa in umuuraha dhammaantood ilaahay sida khayrka badan la weydiisto oo istikhaaro laga sameeyo waxaan loo jeedaa umuuraha aan la garanayn eh, inay khayr badan yihiin iyo in kale ama ruuxa ay u khayr badan yihiin iyo in kale aan la garanayn saas aawoodee wixii waajib ah ee shakhsiga waajib ku ah saaran istikhaaro kama samaynayo fil umuuri kulliha waa ka baxaysaa haddii shaygu waajib yahay fil umuuri kulliha way ka baxaysaayo dee sidii khayrka badnaa sharcigaa inoo sheegay waajib marka waxa weye lagama sameeyo istikhaaro xaaraanna lagama sameeyo istikhaaro waayo waajibkana khayrku wuxuu ku jiraa in waajibkii la sameeyo la fuliyo ayaa khayrku ku jiraa oo sharcigaa caddeeyey sida khayrka badan xaaraantiina khayrku wuxuu ku jiraa in laga tago laga fogaado marka mid walba ta khayrka lihi ama khayrka badani waa la ogsoon yahay markaa sidaas weeye waxyaalaha marka sunnayaasha ah oo waxaweeye marka ama rawaatibtii ama wax la midka inuu la yimaado iyaga laftooda waxay noqonaysaa in markaa sidii khayrka badnayd waa garanayaa oo waxaweeye dee waa sidaa sharcigu sunneeyey nebiga sala allahu alay wasalam laga hayo marba haddii waxa weeye amar sharcigu amray amar istixbaab u jiro ama sunno uu yahay iyadana khayrku wuxuu ku jiraa in lala yimaado in lala yimaado ayaa khayrku ku jiraa waxyaalaha mubaaxaadka ah ee iska mubaaxee iska bannaan wuxuu ka samaynayaa istikhaaruu ka samaynaya waxyaalaha si caama laynagu yidhi sameeya oo laynoo sunneeyey sida guurkoo kale waa arrin ma'muura oo layna amray waa arrin ma'muuru bihi ah oo layna amray yacni daatada guurka istikhaarada kama samaynayo ee wuxuu ka samaynayaa khusuuska cidda uu doonaayo inuu guursado waayo in sharcigu amray guurka khayrka wuxuu ku jiraa guurkii in lala yimaado mar haddii shardigii meesha yaallo khayrkii saasuu ku jiraa waana sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin khusuuska cidda uu doonaayo guurkaasi inuu dhex maro waa ka samaynayaa istikhaarada waayo sharcigu inuu guur amray cid mutacayin uma aha cid mutacayin uma aha gabadhiina istikhaaradii waa la imanaysaa ninkaasi inuu khayr u yahay iyo in kale inay ilaahay khayr weydiisato oo sida wanaagsan inuu waafajiyo ay ilaahay ka barido ninkiina istikhaarada waa samaynaya markaa saasuu markaa taana uu la imanaya waxyaalaha sunnayaashii hadday iscaaridaan waa inay xaalka noocaasa kala arjaxsanayn lafteeda waa dhici kartaa in istikhaaradii laga sameeyo fil umuuri kulliha ay soo gasho fil umuuri kulliha ay soo gasho safarada la gelayo waa istikhaaradii isagana waa laga samaynayaa yacnii istikhaaradii waa laga samaynaya walow shay sunna aba ha loo galo haddii sunnaba xataa loo gelayo yacni safarka laftiisa ayuu istikhaarada ka samaynayaa oo odhanayaa safarkaasi hadduu khayr ii yahay ilaahu iwahfaji oo yasir yani marka uu sidaa ilaahay ka baryay marka istikhaarada lala imanayo waxaa laga hormarinayaa laba ragcadood oo sunna abaa ah laga hormarinaya labadaa ragcadood ee sunnada ah sunno kasta dabadeed waa lala iman karaa istikhaaradii falyarkac rakcatayni min hayri alfariida sunno uu markaa u tukadayna waa la iman karaa dabadeeda sunno kale uu markaa tukanayay oo wakhtigaa ku beeganna inuu istikhaaradiina dabadeed sameeyo waa u niyeysan karaa sidaa markuu sunnihii ula yimaado ayuu istikhaaradii la imanayaa samaynaya haddaba goortuu istikhaarada samaynaya waa goorma ma aakhirka sunnaha mise waxa weeye waa sunnaha markuu ka baxo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen intaan u salaamad naqsan ayuu ducadan markaa la imanayaa laakiin waxaa arjaxa inay waxa weeye marka sunnaha laga baxo dabadeed inay tahay waayo xadiidka waxaa ku sugan falyarkac rakcatayni min ghayri alfariidati summa liyaqul summana waa tartiibun maca muhlah marka inay labadii ragcadood ka baxsan tahay oo ay ka dambayso ayaa laga qaadanaya taasina waxay markaa daahir ku tahay salaamo dabadeed in lala imanayo ayaa laga qaadanaya ducadii wuxuu odhanayaa allahuma inii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika alcadiim markuu ducada istikhaarada doonaya inuu akhriyo waa inuu niyadda khaligareeyaa oo niyaddiisa iyo qalbigiisu geesi inay u eelato waa inuu ka saaraa waa inuu markaa istaagaa meel dhexe oo yacni markaa uu iska dhaafaa inuu gees markaa isaga badan yahay niyaddii waa inuu khaligareeyaa oo geesnaba niyadda aynay u badnayn inuu sameeyey iyo inuu iska daayo waa inuu labadaba ka saaraa khali waa inuu niyadda ka dhigaa markaasuu dabeedna ducada bisidqin wayaqiin uu ku odhanayaa ilaahay ku baryaya allaahumma inii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika alcadiim waa tawasul ilaahay sifaadkiisii lagu tawasulayo cilmigaagaan kuugu khayr weydiisanayaa cilmigu waa sifo ilaahay waa sifadii ilaahay lagu tawasulay wa astaqdiruka biqudratika qudraduna waa sifadii ilaahay yacnii sifaadkii ilaahay baa ilaahay lagu baryayaa wa as'aluka min fadlika alcadiim fa innaka taqdiru walaa aqdiru wa taclamu walaa aclam waa madxi ilaahay la ammaanaya sanaa yacnii sanaaga ilaahay la ammaanaya laftiisu wuxuu sababaya ducada in la aqbalo ayuu sababaya wa anta callaamu alghuyuub markaasuu odhanaya allaahumma in kunta taclamu anna hada alamra alamra markaa odhan maayee wuxuu ku bedelayaa waxa uu doonayo ana hada safara ilaa kada ya yani wuxuu markaa marba waxa uu doonayo ayuu alamra ku bedelaya wayusami xaajatahuna kuma darayo ducada ducada kuma jirto khayru lii fii diini wa macaashii wa caaqibati aw qaala caajilihi wa aajilihi halkaa shaki baa dhacayoo raawigu wuxuu ka shakiyey ma wuxuu yidhi khayru lii fii diini wa macaashii wa caaqibati amrii mise wuxuu yidhi caajilihi wa aajilihi shaki baa soo galay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen si lafdigii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam kollayba aanu uga baxsan halkan waxaa noqonaysaa labadaba in laysku daro waxaa la odhanayaa khayrun lii fii diinii wa macaashii wa caaqibati amrii wa caajilihi wa aajilihi aw qaaladaa laga tegayaayo wow baa lagu bedelayaa marka hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam inta hore yidhina dee intii hore sheegta hadduu intan dambe caajilihi wa aajilihi yidhina dee sheegta haddaad laakiin mid ahaan keliya iska akhrido rubbama in nebigu sala allahu alayh wasalam ta kale yidhi oo tan aanu odhan marka si lafdigii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aanu kuu seegin waa in markaa la yidhaahdaa fii diinii wa macaashii wa caaqibati amrii wacaajilihi waaajilihi wacaajilihi wa aajilihi aw qaala marka waa laga tegayaayo wacaajilihi wa aajilihi baa lagu bedelaya markaa dabeedna waa la kulminaya intiiba faqdurhu lii wayasirhu lii iina qadar iina fudaydi kadibna ii barakee suma baarik lii fiih wain kunta taclamu ana hada alamra sharu lii fii diini wa macaashi wa amri aw qaala aw qaaladaa inta laga tagaa la laodhanaya wacaajilihi waaajilihi oo la kulminayaa saynu markii horeba soo sheegnay haddaad ogtahay inuu markaa ii shar leeyahay oo xagga diintayda iyo xagga noloshayda iyo xagga cidhib dambeedkaygaba ama arrinkayga hore iyo arrinkayga dambaba inuu markaa shar ii leeyahay haddaad ku og tahay arrinkaa iga dabaal oo isagana iga dabaaloo iga leexi oo ha ii keeni anna iga leexiyo niyaddayda iyo markaa waxaan yani ka leexi kadib wuxuu ku sii darayaa waqdur liya alkhayra xaysu kaan kadibna khayrka ii qadar meeshuu ku sugan yahayba hadduu kani shar ii leeyahay iga dabaal kadibna waxaad ii qadartaa khayrku meeshuu ku sugan yahay joogaba iguna raalli geliyo mid raalli khayrkaa ku ah iga yeel waa ducaa cadiima oo weyn weeye saasuu ku ducaysanaya niyaddii isagoo khaligareeyey ayuu saa ku ducaysanayaa salaad sunnaa dabadeed baanu ducadaa la imanayaa markuu ducadii sidaa u akhriyo waxa niyaddiisa ku soo horraandhaca sida niyaddiisu ku samaato ayuu xaaladdaa ku kacaya hadday tahay waxaa in la sameeyo iyo hadday tahay in laga tago yacnii saas yadaa buu samaynaya laakiin marka hore waa inuu niyadda khaligareeyaa oo iyadoo mid isaga kirkiran tahay aanu afka ka daldalin oo ka akhriyin hadhowna aanu odhan istikhaar aan sameeyey waayo haddii markaas si niyaddaadu marka hore u badan tahay oo aad si u iilanayso sidaadii iska haysato ducadana aad afka ka akhrido xaqiiqatan istikhaaradii umaad samayn waxaa la rabaa niyadda in la khaligareeyaa la rabaa oo iilashada mid ay u iilanayso laga saaro adoo taa ka bixiyey ducadii marka aad akhrido salaad dabadeed aad akhrido salaadanna nooc tawasula ku jira oo cibaado dabadeed haddaad ilaahay barido waxaa lagu rajo badan yahay in laga aqbalo ayaa lagu rajo badan yahay ahlucilmiga qaarkood haddaba waxay yidhaahdeen haddii ruuxii waxba u caddaan waayaan ka warran bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa lagu celinayaa laakiin iyadoo niyaddii si uu iilatay laakiin siduu jeclaa aynay ahayn waan ku celinayaa waarid maaha hadduu sidaa la yimaado waxa weeye ku celin ma imanayso xataa celinta ay sheegayaan waa ijtihaad mashaayikhda qaarkood ay la yimaadeen oo ay markaa waxa weeye markaa sameeyeen waxaan filayaa xadiis daciifaa ah jira oo tilmaamaya toddoba goor iyo tilmaamaya in laakiin ma sugna wax sugan maaha waa daciif marka culamada qaar waxay leeyiin waa iska sugayaa inta wax ku soo dhacayaanoo niyaddii ay gees u yeelanayso laakiin bacdi baa yidhi haddii waxu caddaan waayaan wuxuu samaynayaa inuu markaa ku celiyo ayuu samaynaya laakiin iyadoo niyaddii gees u eelatay ku celcelin lama imanayo ku celcelin lama imanayo waxaa jiray waxyaalaha la isticmaali jiray qabla alislaam yacnii faalal iyo waxyaalo badan baa la isticmaalaa waxyaalo ayaa la isticmaali jiray aan sharciga ku bannaanayn oo dadku ay ka doonayaan inay wax ku ogaadaan yacni ama faal in la isticmaalo ama wax la mida wixii sharcigu waa ibtaaliyo waa buriyey waxaan bannaanayn inuu yahay baa la caddeeyey haddaba badiil sharciga oo wanaagsan baa laynoogu bedelo istikhaarada ah ayaa laynoogu bedelo badiilkii wanaagsanaa waa kan wey wuxuu yidhi sheikhu isagoo culamo hore ka soo naqlinaya ibnu taymiya ku sheega kitaabkiisa la yidhahdo alkalimu tayib hadalkan soo socdeen wamaa nadima isma qoomameeyo isma ciilkaambiyo man istakhaara alkhaaliqa kii ilaahay khayr weyddiista oo sida khayrka badan inuu waafajiyo ilaahay ka barya wa shaawara almakhluuqiin makhluuqaadkana la tashada makhluuqaadkaasoo almu'miniina kuwa muuminiina ah wa tahabbata u hubsada fii amrihi arrinkiisana u hubsadoo si degganaanshaa ula yimaadoo aan degdegin saddexdaa arrinkii kulmiyaa isma qoomameeyo faqad qaala subxaanah ilaahay wuxuu yidhi isagaa xumaan ka nasahane washaawirhum filamri kala tasho arrinka oo umuuraha kala shawr faidaa casamta markaad go'aansato fatawakkal cala allaah allah tala saaro markaa saddex arrin baa la samaynayaa saddexda arrin waa maxay waa mid shawris in la sameeyo midna istikhaaro in la sameeyo midna tasabut in lala yimaado degganaansha lala yimaado iyo hubsasho arrinkii layska hubsanayo haddaba kee la hormarinayaa maa mushaawaradaa la hormarinayaa iyo tashiga mise istikhaarada waxaa la hormarinayaa waa mushaawaradaa la hormarinayaa tashiga ayuu horraysiinayaa marka waxa weeye tashiga horraysiiyo dabadeed ayuu markaana istikhaarada la imanaya ayuu istikhaarada la imanaya laakiin wakhtiguu istikhaarada la imanaya waa inu niyadda khaligareeyaa waa inuu niyadda gareeyaa marka shawristaa horraynaysa tasabutkuna waa fiican yahay alcajalatu min ashaytaan wata'anii min allaah waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam degdegu shaytaan xaggii buu ka ahaaday degganaanshaha iyo ukaadintuna waa min allaahi xagga ilaahay bay ka ahaatay bimacnaa waa shay ilaahay jecel yahay weeye saasaa laga tilmaamaya haddaba arrinka ku saabsan shawrista tashiga cid lala tashanayo cidda lala tashanaya waa inay tahay cid ra'yi iyo aqoon iyo garasho lagu markaa tuhmayo waa inay noqotaa shartina ma aha in dadkao dhan lala tashado waxaa dhici karta afraad kooban in lala tashado nebigu sala allahu aleyh wasalam ashyaada qaar wuxuu kala tashan jiray abubakar iyo cumar ashyaada qaarkoodna ka badan buu kala tashan jiray laakiin dadkoo dhan ama waxa waxaweye majhuuratiga dadka la tashan jiray ma jirto yacnii usluub markaa jiray maaha waxay dadku kula taliyaan laazim kuma aha ruuxu inuu qaato oo yacni siday culammadu qabaan ashuura muclima walaysat bimulzima yacnii tashiga marka hore in la tashadaa waa arrin ma'muuru bihi oo layna amray laakiin waxay ku taliyeen ama dadku u bateen inuu ruuxu qaataa waajib kuma aha waajib kuma aha oo culammadu waxay yidhaahdeen shuuradu waa muclima qofkiibay wax ogaysiinaysaa masaalixdii iyo mafaasiddii iyo ra'yigiiba iyo wujuuha ra'yi bay garansiinaysaa u tilmaamaysaa walaysad bimulzima mid wax ku laaziminaysa ma ahoo ilaaba ilaa kuma khasbana ama laazim kuma aha sida majooratigu ay ku yidhaahdeen inuu qaataa mid saaran maaha e, waa muclima yacanii isagiiba wax u iftiiminaysa go'aan qaadadka markaa isaga iska leh go'aan qaadadka isaga ayaa iska leh marka taasna sidaas bay ahlucilmigu markaa yidhaahdaan xataa hadduu madax yahay waxa weeye e, inuu markaa sidii dadku kula taliyeen inuu raacaa waajib kuma aha shuuradu waa muclim mulzime ma aha taasna sidaas yada ah weeyi baabka toddobiyo labaatanaad adkaaru asabaaxi waalmasaa dikriyada la akhrinayo subaxdii iyo galabtii la akhrinayo alxamdu lilaahi waxdah alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara waxdahu xaalu allah keligii yahay waasalaatu waasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa man laa nabiya bacdah korkiisa ha ku sugnaato kaan nebi ka dambayn oo nebi kaloo ka dambeeya aan la soo saarayn oo la soo dirayn ama wasalaatu ammaan uu ilaahay ammaanoo malaa'igta ka ag ammaanaa iyo wasalaamu nabadgelyo calaa man laa nebiya bacdah kaan nebi ka dambaynin nebi dib laga soo diraya aanu ka dambayn korkiisa ha ahaato bimacnaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam korkiisa ha ahaataa loo jeedaa waa iftitaax sheekhu ku furfuranaya weeye maadaamay soo aroortay in waxa weeye dikriga ilaahay iyo salliga nebiga lagu sallinayaba majlis kasta in lagula yimaadaa ay tahay mid laynaga rabo oo waxa weeye cala alaqali sunne mu'akada ah culamada qaar waxaabay leeyihin waa waajib ay saa leeyihiin ayuu sheikhu ku furfurtay yacni eh, xamdiga iyo salaadda xadiidka shan iyo toddobaatanaad acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim yacnii hadda sidii loo akhrinayu sheikhu sheegay maadaama aayadda xadiis ku saabsanaana isticaadada isaga ku daray waayo qadarkii la akhrinayay bes ayuu keenaye xadiiska lafdigiisii ma keenin aayadda markuu akhrinayo wuxuu ka hormarinayaa shaytaan iska naar faastacid billaahi min ashaytaan alrajiim acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay min ashaytaani sharka shaytaankaan ka magan galay shaytaankaasu alrajiimi ay almarjuumi kii la fogeeye naxariista ilaahay laga fogeeyey ahaaday aayatulkursigii buu keenay aayatulkursigu waa inagii shalay laqbaynay daan doonno carabka aan marino allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa mid la caabuda xaq ma aha ilaa huwa isaga mooyaane allah keliya in la caabudaa waa xaq cidda ka soo hadhay in la caabudaa xaq ma ahay waa baatil alxayu ay huwa ilaahay alxayu waa kii noolaa nolosha dhammayska tiran noloshiisana nolo la midi aynay jirin alqayuumu waa ka heeganka ah yacnii cid walba isagu maamulaya ilaalinaya cid walba ay u baahan tahay cidna isagu aan u baahnayn iskii u taagan cidna aan ku tiirsanayn laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaahay ma qabanayso sinatun lula qaban mayso oo ilaahay ma luloodo walaa nawmun hurdana qaban mayso oo ilaahay ma seexdo lahu maa fi samaawaati wamaa fi alard ilaahay oo qura waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cidharka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilahay agtiisa ka shafeeco qaadaya xaal axwaasha ka mida ilaa biidnihi xaaluu idanka ilaahay ku lamaan yahay mooyaane xaal kale ka shafeeco qaadaya waa kii ma jiraa loo jeedaa laa axada yashfacu cindahu ila biidnih cid ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaysa idankiisa la'aantii ma jirto yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu ilaahay waa og yahay maa bayna aydiihim wixii hortooda ahaaday ayuu og yahay wamaa khalfahum iyo waxa dabadooda ahaaday ayuu og yahay bimacnaa waxay samayn doonaan ayuu markaa ilaahay og yahay ee mustaqbalan markaa dhici doona iyo wixii hore ay u sameeyeen mid walba ilaahay waa og yahay wax ka qarsooni ma jiro walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin min cilmihi shay cilmiga ilaahay ka midana koobi maayaan makhluuqaadku ilaa bimaa shaaa wuxuu ilaahay doono inay koobaan mooyaane wax kalay koobayaan oo macluumaadka ilaahay ka mida iyo waxa ilaahay og yahay ka mida oo ay koobayaan ma jirto qadarka uu ilaahay doono bes ayuunbay koobayaan wasica kursiyuhu asamaawaati walard wasica waa ballaadhay oo waa ka weynaaday oo waa koobay kursiyuhu ilaahay kursigiisu waa makhluuqu ilaahay abuuray oo carshiga ka yar cirarka iyo dhulkana ka weyn ayaa kursi la yidhaahdaa waana mowdicu qadamay raxmaan sida uu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas kursigiisu wuxuu ka ballaadhay assamaawaati cirarka toddobada cir iyo waalarda toddobada dhul walaa ya'uuduhu ma cuslaynayo ilaahay xifduhumaa ilaalinta cirarkiiyo dhulka uu ilaalinayaa ilaahay cuslayn mayso walaa ya'uuduhu bimacnaa walaa yufqiluh ma cuslaynayso weeye wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka korreeya ee alcadiimu weynida badan weeye adkaarta la akhrinayo wakhtiga subaxii iyo wakhtiga galabtii waxaa ka mid a aayatul kursiga in la akhriyo ayaa ka mid a waxaynu horena u soo aragnay salaad kasta dabadeedana in la akhriyo ayaynu soo aragnay ruuxa marka aayatu kursiga akhriyana dee shaytaankii waa laga xafidaa waa laga ilaaliyaa waana aayaddii qur'aanka ugu weynayd saas aawoodee akhrinteeda in la badiyo ayaa laga qaadanaya marka subaxii iyo galabtii mid walbaa la akhrinayo salaad kasta dabadeedana la akhrinayo habeenkii marka la seexanayo lafteeda la akhrinayo waxaa laga qaadanayaa qiraa'adeeda in la badiyo ayaa laga qaadanaya lix iyo toddobaatan wuxuu akhrinayaa dabeedna saddexda suuradood ee mucawidaadka ayuu akhrinaya yani qul huwa allaha suurat likhlaas iyo mucawidateynka bismi illaahi araxmaan araxiim qul huwa allahu axad allahu asamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaaran ku sifaysnaa ahaaday arraxiimi kii naxariistiisa gaarsiinaya cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday qul waxaad tidhaahdaa huwa mas-uulka la isweydiinayaa ee ay weydiiseen allaahu allah weeye axadun keli weeye waxa mashhuura inay markaa gaaladii ku yidhaahdeen sanadkuba daciifa ha ahaadee yacni siflana rabbak sida ay ku yidhaahdeen saas aawadeed bay mufasiriinta qaarkood yidhahdeen huwa almas'uulu way u noqonaysa oo haddii la yidhaahdo huwa allah bay u noqonaysa allaahu allah bay dee markaa macnuhu u dhacaya yacnii marka hadal faa'iide kordhinaya inuu noqdo yacni weeye allaahu allahna yacni waxa weeye allah wa allah dee waxa weeye macnaheedu waxay noqonaysaa in waxa weeye u baahan tahay si marka waxa mufiid hadalku u noqdo oo faa'iide inuu kordhinayo wejiga kale ka fiicani wuxuu yahay in marka damiiru sha'ni laga dhigo huwa sha'nigii arrinku allaahu ilaahay axadun keli weeye weeyaan jumladaasaa laga khabraya huwa sha'nigii arrinku allaahu ilaahay axadun keli weeye weeyaan allaahu ilaahay assamadu waa ka umuuraha xaggiisa loola kaco loola irkado oo danaha la weydiisanayo laga baryaayo wax alla wixii xaaje ee ruuxa la kulma dhib uu dareemaayo wax wanaagsana uu doonaayo wuxuu markaa ilaahay buu baryayaa oo odhanaya yaa allah yaa allah hmm. lam yalid ilaahay waxama dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad yacni uma ahaan yacnii kufuwan axad cidnaba kuf uma ahaan cid ilaahay u dhigantaa ma jirto cid shabbahdaa ma jirto bismi illaahi araxmaan araxiim qul waxaad tidhahdaa acuudu birabbi alfalaq waxaan magan galay rabbiga waaga kala dhambala iniyaha kala dhambala oo ka soo saara waxa weeye geed ka soo bixiya ama nabaad ka soo saara rabbiga waxa weeye kala dhambala habeenkii intuu kala dhambalo yani markaa waxa weeye waagii ka soo dhex bixiya faariqu lisbaax falaqa alxabba min shari maa khalaq waxaan ka magan galayaa wuxuu ilaahay abuuray sharkooda wuxuu ilaahay abuurayna wada shar ma leh makhluuqaadku waxay u qaybsamaan wax shar leh iyo waxaan shar lahayn waxaa loo jeedaa wuxuu ilaahay abuuray waxooda shar leh ayaan sharkooda ilaahay ka magan wa min shari ghaasiqin idaa waqab yacni sharka habeenkana waa ka magangelayaa idaa waqab goortuu habeenku soo galo ayaan markaa ka magangelayaa sharkiis inuu ilahay sharkiisa iga badbaadiyo habeenkii waxaa ku soo dhuunta waxyaalo badan oo dee wax kharribaya hadday tuug tahay hadday markaa waxa cid wax dhacaysa tahay hadday cid wax shirqoolaysa tahay yacni waxa weeye bahalihii waxay soo baxayaan xataa habeenkii ayaa bahalihi hoose soo baxayaan ya shayaadiintii waxay intishaaraysaa oo faafaysaa marka maqaaribta ay tahay hataa laynoo sheegay wakhtigaas inay tahay wakhtiga shayaadiintu faafaan ee dhulka markaa ku figaasaan marka sharka habeenkii wax badan baa habeenkii ku soo dhuuntee sharkiisa ilaahay baan ka magan gelaya wa min shari nafaathaati fi lcuqad dumarka wax sixra ee tuftufitaanka badan ee guntimaha wax ku tufa sharkoodana ilaahay baan ka magan gelaya wa min shari xaasidin idaa xasad ka waxaasida sharkiisana ilaahay baan ka magan gelayaa markuu waxaasidayo marka waxaa soo gelaya si caama iyo si khaasaba min shari maa khalaq ashyaadan kale ka dambeeyaana way cammimaysaa waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara lagu cadfayaa shay guud kullu dalika waxay soo gudagelayaan min shari maa khalaq ayay soo gudagelayaan wa min shari ghaasiqin idaa waqab waa habeenkii yani waxa weeyaan waa xadiis waxaa ku soo aroortay dayaxa inuu nebigu yidhi yani kaasi waa ghaasiqii waxaa loo jeeda isaguna waa aayat leyl aayat leyl inuu marka uu yahay ayaa laga tilmaamay marka idaa waqab culamada qaar waxay ku fasiraan markuu madoobaado habeenku idaa dakhalana waa lagu fasira wa min shari nafaasaati fi lcuqad in sharkii sixirka inuu ilaahay ka magangelaayo ayaa ku sugan wa min shari xaasidin idaa xasad xasadkii waxaa ka imanaya ishii waa ka imanaysa wa xasadku wakhtiyada qaarkood wuxuu sababaa il ruuxii la ilaystoo la cawriyo ya wakhtiyada qaarkoodna wuxuu sababaaba dee ficlan inuu markaa dhagar u sameeyo ciddan u xaasidayo marka ilna waa noqon karaa inuu xasadku keensado dhagar kale iyo xadhig maleeg kalena waa keensan karaa marka eh, ka waxaasidaya sharkiisa ilahay baan ka magelya xasadkuna waa sifo xun weeye waa in layska jiraa layska ilaaliyaa xasad waxaa la yidhaahdaa waa tamanii zawaali nicmati alkhayr waa in la jeclaysto nicmo cidi haysato in nicmadaa laga qaado laga suuliyo ruuxaasi nicmada aanu haysan nicmadaas waxay doontaa ha noqoto cibaado ha noqoto cilmi ha noqoto caqli iyo ra'yi wanaagsan ha noqoto qurux ha noqoto xoog ha noqoto maal ha noqoto ubad ha noqoto yacni waxa weeye magac iyo maamuus ha noqoto yani waxay doontaba nicmadaasi ha noqotee nicmo cida haysato in la jeclaysto nicmadaa ruuxaasi inuu waayo taasaa waxaa la yidhaahdaa xasad ayaa la yidhahdaa laba qaybood bay usii qaybsantaayo dadka waxaasida qaar waxay jecel yihiin hebel inta nicmada laga qaado alla ma aniga laigu soo wareejiyo isleeyihin isleeyihi isaga inta laga qaado ma aniga laysiiyo midna wuxuu leeyahay war anigaba yaan laysiinay ma isagun laga qaado kaa dambaa weliba sii daran labaduba waxuu yihi yaa qofku markaa nicmo cidi haysato oo qof muslimi haysto inuu jeclaysto nicmada in laga qaado laga zuuliyo arrin fiican ma aha waana ku dembaabayaa waa arrin fiican ma aha waana ku dambaabayaa waxa qofkii u furan inuu jeclaysto mid la mida nicmada inuu ilaahay siiyo inuu yidhaahdo ilaahu isagana u baaqiyeel anna mid ka wanaagsan isii ama iyadoo kale isii yaa maxaa kuu diiday inaad markaa barido ilaahay barido aad weydiisato nicmadaa ama nicmo kaleo ka sii wanaagsan laakiin aanaad uga bi'in inuu nicmadaa markaa haysto waayo iimaanka waxaa ka mida qofku inuu qofka kale muuminkaa khayrka la jeclaado walyaati ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh qofna ma jecla nicmo uu haysto in markaa la tamaniyo la jeclaysto in markaa laga qaado dee sidaa aanu u jeclayn intaa la jeclaysto ama la tamaniyo ama laga habaaro ama wax la mida isaguna waxa weeye waa inu dadkii aanu uga bi'in ya waa inuu wanaagga la jeclaadaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr midkiin rumayn maayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam iimaan dhammaystiran ilaa uu walaalkii la jeclaado yacni waxa uu naftiisa la jecel yaho khayr ah ya saxiixaynka waxaa ku sugan iyadoo min alkhayri ayna ku jirin laakiin ziyaadada waxa weeye riwaayaadka qaarkood bay ku soo aroortay culamada qaarna waa taxsiiniyeen waxaa soo gelayay culammadu yidhahdeen khayrayi dunya walaakhira khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba haddaad marka waxaa jeceshahay yacni cilmi inaad markaa ku fiicnaato caalim noqoto waa inaad dadkan la jeclaata inay culamo noqdaan ya cilmigii bartaan ya cibaadadii naftaada sidaad ula jeceshahay waa inaad mu'miniintan la jeclaataa khayrkii adduunye lafteeda hadday tahay taranta hadday tahay marka ubadka hadday tahay xoolaha hadday tahay xoogga adayani waa inaad la jeclaata hadday tahay caafimaadka sidaad naftaada ula jeceshahay walaalkaana waa inaad la jeclaata xataa bacdu salaf waxay samayn jireen waxa wanaagsanay doonayaan walaalahooda mu'miniinta ka maqan bay ugu ducayn jireen waxaa ku jira laba faa'iido faa'ida koowaad waa maxay waa in waxa weeye walaalkiisa uu shafeeco qaado ajar ka helo wanaaggaasina walaalkii u sugnaado ya khaatimo wanaagsan buu doonayaa soo maa walaalihiisa mu'miniinta ka maqan buu ugu ducaynayaa ilaahu khayr markaa ugu khatim camalkiisa camal wanaagsan khaatimo wanaagsan ilah ugu khatim ya inta uu garanaya marka asxaab iyo walaala ah iyo saaxiibba ah iyo mu'miniin ah yagaan la joogin ayuu ugu ducaynayaa maxaa u sugnaanaya waxaa u sugnaanaya inuu kaana u shafeeco qaado man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha ya walaka bimilina waa ku sugnaanaysaa waayo nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminkii qofka kale muuminkee ka maqan hadduu u duceeyo oo bidahri lkayb ugu duceeyo ducada waa loo aqbalaa malak baa yidhahda aamiin weliba wuxuu ku yidhahda walaka bimislin adna intaa in leeg baad leedahay saas aawoodee waxa lae bacdu salaf mu'miniinta ka maqan bay ugu ducayn jireen wanaagga ay doonayaan marba haddii walaka bimislin aad helayso fadli kale iyo ajar kalena kuugu sugnaanayo inaad adigu ku ducaysato waxaaba ka dhow inaad walaalkaaga muminkae kaa maqan aad ugu ducayso taasaa ka dhow marka waa inuu wanaaggii iyo khayrkii la jeclaadaa mu'miniintii kale uu la jeclaadaa oo waxa weye khayrku isaga ku koobnaado aanu doonin imaamu shaafiici muxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa dadku cilmigan hayo inay wada gartaan baan jeclaan lahaa walaa yunsabu ilaya minhu xarfun hadda u fiirsan aqoonta iyo cilmiga shareece aan hayo dhammaan dadku inay wada garan lahaayeen baan tamaniyaya jeclaysanayaa haddana xaraf ka mid a aan lay nisbayn waa tamaam likhlaas yani wuxuu doonayaa magac iyo markaa in la sheegsheega ma aha oo la yidhahdo qaala shaaficiyu ama qaala maxamed ibnu idriis ya waxaanu rabaa cilmigiisii inta lagu intifaaco dadku ay wada hayaan isagiina ajar ka helo wanaaggiina uu la jecel yahay yani dadkii oo aqoonta uu hayo in lagala sinno ayuu markaa waxaway ku sugan marka waxaa ku jira fadli baa ku jira marka yacni halka teedka ama gidaarka xasadka in la jebiyo weeye oo lala jeclaysto mu'miniinta wanaagga iyo khayrka lala jeclaysto lala tamaniyo bismi illaahi araxmaan araxiim qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan galay birabbi innaas rabbigii dadkaan magan galay maliki innaas boqorkii dadkaan magan galay ilaahi innaas ilaahii dadkaan magan galay waa allah baa loo jeedaa intaba allah baa lagu itlaaqaa rabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas min shari alwaswaasi alkhannaas waxaan ka magan galay min shari alwaswaas ka waxwaswaasiya ee qalbiga wax ku soo tuuraya xanshaashaqa ku soo tuuraaya sharkiisaan ka magan galay waxaa loo jeedaa shaytaanka waswaaskaasoo alkhannaas kii noqnoqodka badnaa ahaaday oo marka ilaahay la xuso waa noqonaya waa cararaya marka aan ilaahay la xusayna waa soo noqonaya marka mar kastoo la naaro haddana waa soo laabanaya marka ilaahay la xusana yacnii waa gabbanaya oo dibbu u noqonaya alladii yuwaswisu fii suduuri innaas kaas oo waswaasinaya ee qalbiyada dadka laabaha dadka waswaasinaya bimacnaa xanshaasha ku soo tuuraya min aljinnati xaal jinka uu ka mid ahaaday iyo wannaasi dadka uu ka mid ahaaday oo shaydaanku wuxuu leeyahay shaydaan insi ah iyo mid jinni ah shayaadiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli ghuruura shayaadiinta inay shayaatiin insi iyo qaar jinniba leeyihiin ayuu ilaahay inoo sheegay halkanna saas si laeg baa laynagu sheegayaa marka minta bayaan bayaaniye inay noqoto waa ku bannaan tahay waayo alladii ibhaam baa ku sugan aan waxba tabciid loo fasirin oo la yidhahdo min aljinnati waannaasi xaalay jinni iyo dad bay yihiin shayaadiintaasi ayaan allaha ka magan gelayaa alaaa maraat saddex goor buu akhrinayaa saddexdaas suuradood saddex goor ayuu saddexdaas suuradood akhrinaya xadiiska sidaa lagu soo warinaayo waa min xadiisi cabdulaahi ibnu khubayb weeye xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidii baa soo wariyey nabiguna sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi man qaalahaa alaaa maraatin xiina yusbixu wa xiina yumsi kafathu min kulli shay ruuxa yidhaahda saddex goor sidaa yidhaahda goortu waa beriista yidhaahda iyo goortu galabaystaba waxay ka kaafidaa shay walba waa ka kaafidaa wax walba waa ka kaafinaysa yani nabiga sala allahu aleyh wasalam baa saas yidhi marka xadiiskana sheekh albaani waa saxiixinayaa culamo kalena waa saxiixiyeen saddexdan suuradood khusuusiyo gaaray leeyihiin fadaa'il gaarina waa u soo arooreen marka qiraa'adooda waa in lagu dadaalaa adkaartii subxi waa ku jiraan kuwii galabtii waa ku jiraan salaadaha dabadooda waa ku jiraan maqhribkiiyo cishaha dabadiisa waa ku jiraan marka waxa weeye hurdada marka la seexanayo habeenkii saddexdaasaa la yidhi akhriyo isku tufa isku tufa wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lam yatacawad mutacawidun bimilihima mid magan gala ma magan galo labadaa suuradood wax la mida qul acuudu birabbi annaasi qul acuudu birabbi alfalaq cuqbat bnu caamir wuxuu nebigu kula ballamay inaanu hal habeen ka tegin inuu akhriyo labadaa suuradee mucawidateynka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas hal habeen inaanu ka tegin ayuu nebigu kula ballamay sala allahu aleyh wasalam cuqba wuxuu yidhi habeen ima soo marin aanan akhrin qul acuudu birabbi innaas iyo qul acuudu birabbi alfalaq dardaarankii nebiga sala allahu aleyh wasalam buu qaatay sidii buu markaa u fuliyey ruuxaasi hadduu akhriyana sixir xataa waxba yeeli maayo haddayba isku dayaan kuwa faralowyadii sixirku ma karayo hadduu qalbiga isagoo soo xaadiriyey oo ikhlaas iyo yaqiin ku akhriyey yacnii suuratu qul huwa allaahu axad iyo labada qul acuudu yani waxa weye sixirkii waxba yeeli maayo waxaanay ka mid tahay waxyaalaha sixirka lagu furo ayay markaa ka mid tahay wuxuu odhanayaa imaam ibnu kasiir wuxuu odhanayaa tafsiirkiisa aayatulkursiga iyo mucawidataynka labada qul acuudu iyo aayatu kursiga wax uga nafci badani ma jiro yacnii sixirka furitaanka la furayo ama la burinayo marka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya xadiiska toddobiyo toddobaatanaad wuxuu sheegayaa in markaa la yidhaahdo marka la waabariisto asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaah asbaxnaa waa waabariisannay wa asbaxa almulku lilaah mulkiguna wuxuu ku waabariistay ama wuxuu u ahaaday lilaahi mid ilaahay u sugan ayuu ahaaday oo ilaahay mulkiga cidi kuma haysato waalxamdu lilaah mahad ilaahay bay u sugnaatay laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq ma aha allah mooyaane allah oo keliya in la caabuda xaq ah waxdahu xaal allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn oo wuxuu la gaarka yahay cidii aynay la wadaagin lahu lahulmulku isagoo qura ayaa mulkigu dhammaantii u sugnaaday walahu alxamdu isagoo qura ayaa xamdinaquna u sugnaaday wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay mid u awood badan buu u yahay waxaanu karin oo awoodini ma jiro ee shay kastoo suuragal ah ilaahay waa awoodaa rabbi as'aluka khayra maa fii hada alyowmi wa khayra maa bacdah rabbi ayaa rabbi rabbigayow as'aluka waa ku weydiisanayaa khayra maa fii haada alyowm waxaa ku sugan maalintan khayrkeedaan ku weydiisanayaa yacanii waxaa maalintan dhacaya ama jooga ee jira oo dhan baan khayrkooda ku weydiisanayaa wa khayra maa bacdah waxa ka dambeeya maalintan khayrkoodaan ku weydiisanayaa bimacnaa maalmaha dambe iyo wakhtiyada dambe ee ka dambeeya maalintanna khayrkeedaan ku weydiisanaya waa duco wa acuudu bika waan ku magan galay ilaahayow min sharri maa kii sharkiisaan kaa magan galay fii haada alyowmi maalintan gudihiisa ku sugan kii horena wuxuu ahaa yacnii khayrka ayaan ku weydiisanaya as'aluka khayra maa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra maa kii khayrkiisaan ku weydiisanaya fii hada alyowmi maalintan gudihiisa ku sugan wa khayra maa iyo kii khayrkiisaan ku weydiisanaya bacdahu maalintan dabadeeda ku sugan maalintan marka waxa wakhtiga ka dambeeya ku sugan wa acuudu bika adaan ku magan galay min sharri maa kii sharkiisaan kaa magan galay fii haada alyowmi maalintan gudihiisa ku sugan yani wax allo waxa maalintan gudaheeda ku sugan ayaan sharkiisa kaa magan galay wa shari maa bacdah kii sharkiisaan kaa magan galay bacdahu maalintan dabadiisa ku sugan bimacnaa maalmaha kale iyo wakhtiyada kale ka dambeeya maalintan waxaa ku dhex sugan sharkoodaan kaa magan galay rabbi ay yaa rabbi rabbigayow acuudu bika waa ku magan galay min alkasali caajiskaan kaa magan galay caajiskii wixii wanaagsanaa buu qofka ka mashquulinayaa oo uu ka wahsanayaa hadday tahay khayrkii adduunyo iyo hadday tahay khayrkii aakhiraba isagoo aan waxba qabin ayuu qofku haddana markaa uu odhanayaa intuu wahsado iska daa marka waxyaalihii anfacayee wanaagsanaa if aakhiraba ayaa caajiska ku seegaya waxaan kaa magan galay min alkasari caajiskaan kaa magangalay wa suu'i ilkibar ee gabowga kiisa xun baan kaa magan galay ama gabowga xumaantiisaan kaa magan galay waxaa loo jeedaa inaan waxa weeye markaa aad u gaboobo oo markaa waxa weeye asaasiq iyo dhibaatooyin kale igu yimaadaan aan waxba kala garan waayo ayaan markaa kaa magan geliya oo gabowgii dee marbuu dhibaatooyin keensanayaa qofkii markaa caqliga badnaa ayaa markaa isku daadanaya markaasaa laga yaabaa inuu waxba kala garan waayo inuu waxba kala garan waayo marka waxa weeye dee dhib buu leeyihi marka taasna ilaahay baa laga magangeliyay rabbi acuudu bika min cadaabin fi nnaar rabbi ayaa rabbi rabbigayow acuudu bika waan ku magan galay min cadaabin cadaab baan kaa magan galay ee fi nnaar cadaabkaasoo naarta gudaheeda ku sugan ayaan kaa magan galay wa cadaabin iyo cadaab baan kaa magan galay cadaabkaasoo fi lqabri xabaasha gudaheeda ku sugan ayaan kaa magan gala xadiidka sidan lagu soo wariyey waa min xadiisi cabdullahi bn mascuud weeye muslim baana saxiixa ku soo wariyey qadarka hore waxay ku darayaan ziyaado hadduu galabaystana inuu marka halkan ku bedelayo halkuu leeyahay rabbi as'aluka khayra maa fii hada alyowmi wa khayra maa bacda ayuu wuxuu ku beddelayaa hadduu galabaysto oo galab ay tahayna rabbi as'aluka khayra maa fii hadihi leylati wa khayra maa bacdaha halkaas ayuu wuxuu ku beddelayaa hadduu galab noqoto rabbi as'aluka khayra maa fii hadihi alleylati wa khayra maa bacdaha wa bika min shari maa fii hadihi leylati wa shari maa bacdaha ayuu ku beddelayaa xagga hore lafteedana wuxuu ku beddelayaa halka asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaah yani waxa amsayna marka inuu yidhaahdo calaa kulli xaal xadiidkani waxa weye waa saxiix waxaanu ka kooban yahay tawxiid iyo duco ayuu ka kooban yahay tawxiidkaana la hormariyey yani marka hore waa sanaa iyo tawxiid yani annagu waa waa bariisannay mulkigoo dhanna ilaahay buu u sugnaaday xamdinaquna ilaahay buu sugnaaday waa dikri iyo sanaa wa asbaxa almulku lilah waa sanaa ilahay baa la ammaanaya walxamdu lilaah waa dikri ilahay la xusayo loo mahadnaqayo kadib waa tawxiid laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir yani sidaas ayuu odhanaya waxaa ka dambeeya waa duco cibaado iyo marka la sheegaayo duco cibaadadaa la hormarinayaa sanaaga iyo tawxiidka iyo dikriga kadibna baryada ilaahay la baryayaa lagu xigsiinaya waayo waxaa looga jeedaa tawasul lagu tawasulayo camalka saalixa lagu tawasulayo ya in allah la ammaanaa waa camal saalixoo wanaagsan in allah loo mahadnaqaa waa camal saalixoo wanaagsan in allah tawxiidkiisa la sheegaa waa camal wanaagsan marka waxay noqonaysaa tawasul lagu tawasulaayo oo ilaahay lagu baryaayo camalka wanaagsan lagu baryayo marka waa min qabiil tawasul faatixadaba eeg iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin markii lasoo sheegay ammaanta ilaahay la ammaanayo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim yani waxa weeye waxay koobsanaysaa eh, in ilaahay la ammaanayo in ilaahay loo mahadnaqayo in ilaahay markaa ammaantiisa la sheegayo oo tamjiid iyo hanaa yani markaa la tilmaamayo waxaa lagu xigsiiyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin in ilaahay la baryo waa la dembaysiiyey in allahoo keliya la caabudayaa la hormariyey kadib baa laga dembaysiiyey wa iyaaka nastaciin yacni sidaa laga dembaysiyey marka sida loo hormariyey ammaanta iyo dikriga iyo xuska ilaahay la xusayo iyo tawxiidka allah la waxidayo ducadana loo dembaysiiyey waa sidaas weeye waxay noqonaysaa min qabiil tawasul camalka saalixa in lagu tawasulo ilaahay lagu baryana waa shay mashruucoo jira adilo badan baynay leedahay ee sharaxa weynay ku sheegnay xadiiskii tilmaamayey saddex nin oo ummadii hore ka mid ah inay markaa kurba ku dhaceen oo god ay galeen dhagax weyne intuu soo dullaamay uu godkii afka ka daboolay iska qaaday is yidhaahdeen way iska qaadi kari waayeen saddexdoo markay isugu tageen waa dhagax weyn yaa meel cidlaa bay joogaan ciday u qayshadaan ma jirto waan allah ahayn halkiiba waxay yidhaahdeen waxaa maanta ina badbaadinaya dee in mid waliba camalka uu ilaahay agtiisa ugu rajada badan yahay ee uu isleeyahay camalkiisa ugu fiican yahay inuu ilahay ku baryo saddexdii waxay ku kala baryeen mid labada waalid siduu baariga ugu ahaa ee ugu samafari jiray oo cidna ka hormarin jirin oo habeenkii markuu dadka wax siinayo ciduu wax siiyo ama caana u soo liso labada waalid baa ugu horreeyey buuri laa ehel walaa ubad cid kaleaan horta wax siin jiray ma jirin labada waalid ka horraysa habeen habeennada ka mida iga gameen buuri anoo weli caanihii aan u keenin waanu imi markaan u imi baan waxaan la kulmay iyagoo gam'ay markaasaan waxaan is hatoosinin inay baraarugaan sug intuu dhigay iskama tegin habeenkii oo dhan waxaan la dul fadhiyey buuri caanihii sidii baa waagi ku beriyey buuri ilaahu haddaad ogtahay tahay arrinkaa inaan dartaa u sameeyey kurbada naga qaad mid taasuu ku tawasulay midna wuxuu ku tawasulay xaaraanta iyo siduu uga dhowrsoonaa markuu awooday dabadeed inuu ilaahay dartii isaga daayey wuxuuhi gabadh baan jeclaa inuu ilmaadeernahay gabadhii waxaan ka doonay xaaraan way iga diiday dhibaata haleeshay aad bay igu baahatay dabeedna markaasay ti waxisii waayo dantayda fuli baan ku idhi waa i ballanqaado waa gabadh marka mubdaradoo dhib baa haysa naf baa haysa halkiibaa dabeed markaysa markaa aan waxay doonaysay siiyey nafteedii iga horbaydha markaa insii shaqadii qabo oo lugaheeda dhexdeeda ku fadhiistay ayay igu tii ilaahay ka baq kaatunka xaqiisi mooye wax kale ha ku furin markaasaan dabeedna ka kacay buri anaan waxaan sameeyey jirin wixii aan siiyeyna maan weydiin haddaad og tahay arrinkaa inaan u sameeyey adiga darta ah kurbada naga qaada ya kii kalena wuxuu ku tabasula ammaanada iyo siduu u ilaalin jiray ayuu ilaahay ku beryey oo wuxuuhi nin baa shaqaale i ahaa waa ii shaqeeyey markuu ii shaqeeyey ayaa ujradii iyo mushqaayaddii aanu ku heshiinay igama qaadan waa iska tegey mushqaayaddiisii ayaan gaar ugu ilaaliyey yacni markaa xoolihii baan u kordhiyey xoolihii baan markaa u xanaaneeyey xoolihii baa isdhalay yacni waxa weeye xoolihiiba ba aad u tarmay xoolihii mushqaayadda u ahaa ayaa waxay u tarmeen yacni si cajiibay u tarmeen oo aad u fara badan isagaa lagu imtixaanayey beri dambu iin buuri markaasuu yidhi sii mushqaayaddaydii markaasaan ku idhi waxa aad aragtay xoola ah ma mushqaayaddaadii war haygu dheelleeline mushqaayadaydiisi kugu dheelleeli maayo waa dhabtay waxba adaa leh markaasuu dareersaday buuri waxna kama tegin haddaad ogtahay arrinkaa inaan u sameeyey adiga dartaa ilah kurbada naga qaad marka mid ducada markaa uu ilaahay baryaba oo tawasulkaa sameeyaba dhagixii qayb baa faydantaa qayb baa bannaanaataa kamase bixi karaan markii hore waxaa bannaanaaday saddex meeloodoo meel ahaan mar labaadkii waxaa bannaanaaday yacni waxa weye dalool labaad mar saddexaadkiina intii kalea ka bannaanaatay yaa qisada noocaasa nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa marka tawasulka ilaahay lagu tawasulayo camalka saalixa ilaahay lagu baryayo ayaa markaa laga qaadanaya adilo kalena waa leedahay rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadi liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna rabbanaa faqfir lana sababta loo keenay iimaanka waa maxay waxaa loo keenay min qabiili tawasul waa baryo ilaahay lagu baryayo waxay sheegayaan inta aynay ilaahay dembidhaafka weydiisan ka hor camalka ay la yimaadeen oo in iimaankii loogu yeedhay oo ay rumeeyeen markaasaa waxay ka tartiibiyeen fakfir lana ilahu noo dembi dhaaf fakfir fa'da maxaa looga tartiibinayaa waa min qabiil waxaale inay sabab iyo musabab isu yihiin oo inaanu saa la nimi daraaddeed markaa noogu dembi dhaaf macnuhu u dhacaya xadiisku waxyaaluhu koobsanaya waxaa ka mid a ah in ilaahay laga magan galo sharka maalintaa ah gudaheeda wixii jira maalintu lama odhan yacnii maalinta lafteedu sharkay leedahay ee waxaa la yidhi maalinta gudaheeda sharka jira baa ilaahay laga magangelaya ya yani waxaa weeye waa amin yani khayr iyo sharba gudaheeda dhici karaan markaa dabeedna khayrka dhacaya ayaa ilaahay la weydiisanayaa sharka gudaheeda dhacayana ilaahay baa laga magangelayaa waxaa kaloo lagu daray wakhtiyada ka dambeeya khayrkooda in ilaahay laga baryiyo sharkoodana laga magangeliyo rabbi acuudu bika min alkasali wa suu'i ilkibar yacni waxaan kaa magan gelayaa caajiska waxaan kaa magan gelayaa weynida iyo gabowga kiisa xun baan kaa magan gelaya ama xumaantiisaan kaa magan gelaya waa asaasiqa iyo dhibaatada marka uu leeyahay kharafkaa yacni weeyaan rabbi acuudu bika min cadaabin fi nnaari wacadaabin fi alqabr marka dhibaatooyinkii adduunyada iyo ti aakhiraba ilaahay baa laga magan gelaya waxaan kaa magan cadaab naarta gudaheeda yani ku sugan iyo cadaab qabriga gudihiisa ku sugan baan ilahu kaa magangelaya xadiidka siddeed iyo toddobaatan marka la waabariisto waxaa la odhanayaa allaahumma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa allaahumma ilaahayow bika asbaxnaa adiga nicmadaada iyo dikrigaagaanu ku waaberiisannay ay binicmatika wa dikrik asbaxnaa wa bika amsaynaa adiga nicmadaada iyo dikrigaaga iyo xuskaaga ayaanu ku galabaysannay wa bika naxyaa adiga icaanadaadaan ku noollahay lahay yacnii kaalmadaan ku kaalmaysanayno ayaannu ku noollahay ama kaalmaynta aad noo kaalmaynaysaannu ku noollahay wa bika namuut adiga markaa magangalkaannu ku magangelayno ayaannu ku dhimanaynaa wa ilayka nushuur xaggaaga ayuu ahaaday soo saarkiiyo soo noolayntu oo marka khalqiga la soo nooleeyo yacni xaggaaga ayay markaa yacni marka ahaanayaan oo adiga ayaa marka waxaweyn yani xisaabaya ada abaalmarinaya xadiiska sidan ku soo arooray waxaa soo wariyey tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey waana min xadiisi abi hurayra marka wuxuu sheegayey marka la waabariistana insaan la odhanaayo marka la galabaystana waxaa la kala bedelayaa allaahumma bika asbaxnaa baa waxaa la hormarinayaa allaahumma bika amsaynaa wabika bika asbaxnaa labadaasaa la ysdhaafinayaa marka galabtii ay tahay dib bay keeni doonaa insha allah waxaana lagu khatimaya wa ilayka almasiir riwaayaadka qaarkood waa soo aroortay labadaba nushuur in lagu khatimayo wa ilayka anushuur wa ilayka annushuur fi wa fi lmasaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray in waxa weeye wakhtiga subaxnimada in lagu khatimo wa ilayka almasiir wakhtiga galabtana in lagu khatimo wa ilayka annushuur way isweydaarinayaan laakiin sida fiicani waxay tahay marka subaxnimadii in lagu khatimo wa ilayka annushuur marka galabnimadiina in lagu khatimo wa ilayka almasiir waana sida alcalaamatu ibnuqayim uu yidhi iyada ayaa ugu mudan riwaayaadka inay noqoto maxfuuda inay taasi noqoto waayo maalinnimadii waa wakhtigii marka waxa weeye la noolaanayey oo hurdadii laga kacayey oo nashaadkiiyo firfircoonadiiyo tasarufka lala imanayey taasina waxay u munaasib tahay nolosha ayay marka u munaasib tahay yacni waxa weye soo saarkiiyo waxay shabahayaa soo tooskii hurdada laga soo toosay yacnii shabah bay isku leeyihin waxaa kaloo isshabahaya yacnii hoyaatinkii habeenkii la hoyanayey la seexan doono ila habeenkii waxaa u qaaliba hurdee iyo dhimashadii ayaa iyaguna isshabbahayo shabah isku leh marka riwaayadaas inay maxfuudo noqotaa u awlaysan buuri xadiidka sagaaliyo toddobaatan wuxuu sheegayaa inuu ruuxu markaa yidhaahdo subaxnimadii allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa ant allaahumma ilaahayow anta rabbii adigu waxaad tahay rabbigay laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adigoo qura ayaa in la caabudaa ay xaq tahay khalaqtanii waad ii abuurtay wa ana cabduk anna waxaan ahay addoonkaagii baan ahay culammadu waxay yidhaahdeen haddii markaa ruuxa dikrigan ama ducadan odhanaya uu yahay gabadh hadduu yahay qof dumara wuxuu ku beddelaysaa wa ana cabduka waxay ku beddelaysaa wa ana amatuk addoontaadii baan ahay waa cabduka odhan maysa iyadu yee amatuk bay odhanaysaa wa ana amatuk wa ana cabduka anigu waxaan ahay addoonkaagii wa ana calaa cahdik waxaan ku suganahay ballankaagii baan ku suganahay aad igula ballantay wa wacdika iyo ballanqaadkaagii baan ku suganahay ballankaad igula ballantay oo tawxiid inaan la imaado aan adiga ku keliyeynaayo keligaa ku caabudaayo ee ku rumaynaayo cid kastaad igu waajibisay inaan rumeeyana aan rumaynaayo adiga iyo rasuulkaagana atiicaayo cahdullah waa saas waa tawxiid iyo mutaabaca lirasuul iimaan ilaahay la rumaynaayo iyo raacitaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam la raacayo la ateecayo cahdigaagaasaan ku suganahay wa wacdika iyo ballanqaadkaagaan ku suganahay yacnii haddaan la imaaddo tawxiidkaas aan la imaaddo inaad marka ijannaynaysaad iigu ballanqaadday marka ballanqaadkaagiina yacnii inaan markaa saad iigu ballanqaaday waxay keensanaysaa inaan la imanayana waa ku sugnay ma istatactu intaan kari karo ayaan sidaa ku sugnay muddata istitaacati qadarkaan awoodi karo inaan markaa sidaa u oofiyo ayaan ku sugnahay ballanqaadkaas iyo cahdigaas acuudu bika adaan ku magan galay min sharri maa sanactu ay min sharri aladii sanactu waxaan sameeyey sharkiisaan kaa magan galay kollayba qalad waa iga dhacayaa oo dembi waa iga dhacayaaye wixii markaa xumaan ah aan sameeyey sharkooda ayaan kaa magan galay abuu'u laka waa kuu soo noqonayaa oo waa qiranayaa binicmatika calaya nicmadaada aad igu nicmaysay ay biincaamika calay nicmayntaada aad ii nicmaysay ayaan ilaahw ku qiranayaa wa abuu'u bidenbii waxaan qiranayaa dembigaygii baan qiranayaa wixii dunuuba iga dhacdayna waa qiranaya waxaan dafiraya kuma jiraan waxaan dhammaan dunuubtii oo dhan ayaa looga jeedaa waayo waxaa loo idaafeeyey macrifa cumuum bay faa'iidaynaysa dunuubtaydii o dhan baan qiranaya faqfir lii ilaahu ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfir adunuuba ilaa ant waayo dembiyada ma dhaafo adiga mooyaane cid kale ma dhaafto adoo qudhaa dembiyada dhaafa xadiiskani waa xadiiskii min xadiisi shaddaad ibni aws saxaabi la yidhaha shaddaad ibni aws baa soo wariyey xadiiskana bukhaari ayuu ku sugan yahay waa fi saxiix albukhaari shaddaad ibni awsna bukhaari halkaa xadiis buu ku leeyahy xadiis labaad baa bukhaari looguma soo werin sida xaafid ibnu xajar sheegay xadiiskanna waa xadiidka sheegaaya sayid listikfaar ya istikfaarka kii ugu mudnaa buu nebigu ku magacaabay sala allahu aleyh wasalam markuu buu yidhi istikfaarka ka ugu mudanee sayidka u ah si ilaahay loo dembi dhaaf weydiisto sida ugu mudan ee ugu fadilan sida ugu fadilan waa sidan allaahumma anta rabbii laa ilaha ila anta khalaqtanii wa ana cabduk ila akhirihi waxaanuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ruuxa goor eh, galaba yidhaahda ama habeen soo gala yidhaahda ama galabnimo yidhaahda istikfaarkaas oo habeenkaa dhintaa jannuu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu subaxnimo yidhaahdo oo isla maalintaa dhintana jannada waa gelaya waa ballanqaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ya maxaa fadaa'il laynoo yeelay hadduu subax yidhaahdo allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma istatact acuudu bika min shari maa sanactu abu'u laka binicmatika calay wa abu'u bidenbii fakhfir lii fainahu laa yakfiru adunuuba ila ant intaa hadduu yidhahdo subaxnimadii oo isla maalintaa uu dhinto jannaduu gelayaa ya hadduu galabnimadii yidhaahdana oo habeenkaa dhintana jannada waa gelaya sidaana nebigu sala allahu aleyh wasallam waa sheegay oo xadiiska ayay ka mid ahayd sheikha laftiisuna hoostuu idinku qorayaa qadarkaa dambe marka dembidhaafka ilahay la dembidhaaf weydiisanayo astaqfirullah astaqfirullah waa qadarka ugu yar marka sidii soo aroortee ilaahay loo dembidhaaf weydiisanaya sidii ugu mudnayd ugu fadliga badnayd waa sida xadiiskaasi sheegayo saasaa ugu mudan waayo dee waxa weeye wuxuu koobsanayaa xadiiskani tawxiid allaahumma anta rabbii ilaahay baa la baryaya adaa i rabbi ah rabbi kale ima sugnaan xasriga waxaa laga qaadanayaa yacni mubtadaha iyo khabarka ayaa markaa laga qaadanaya anta rabbii laa ilaaha ilaa anta waa tawxiid macbuud xaq lagu caabudo adiga aan ahayni ma jiro ada i uuntay ada i abuurtay anna addoonkaagii baan ahay ya addoonnimadii waa ogolaay addoonkaagii baan ahay wuxuu qiranayaa inuu ilaahay abuuray wuxuu markaa waxa weeye ogol yahay inuu markaa addoon ilaahay yahay oo rabbi leeyahay rabbina caabudaayo cubuudiyadu waxay noqotaa cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa waxay keensanaysaa cubuudiyada caamka ahi inuu markaa yahay mamluuku lilaah mid ilaahay leeyahay ilaahay mulkiyo ilahay ku tasarufayo cubuudiyada khaaskiina waa caabidun lak adaan ku caabudaya waxaan ku suganaya ballankaagii ee tawxiid iyo taaca igula ballantay intaan kari karo waa ku dadaalaya waa ku sugnay waa ofinaya waxaan kaa magan galayaa waxaan sameeyey sharkiis ya bimacnaa waxaasi waxay keensanayaan oo cuquubo ah fi dunya waalaakhira ayaan kaa magan gelaya inaad iga badbaadiso baan ku weydiisanaya waxaan kuu qiranayaa nicmooyinkaad iigu nicmaysay waxaan qiranayaa dembiyadan galay ee ilaahu ii dembi dhaaf ictiraafka dembiga uu qiranaayo iyo camalka wanaagsan uu la imanayo iyo ammaanta uu ilaahay ammaanayo ayuu ku tawasulaya fainahu laa yakfiru dunuuba ila ant iyaduna waa nooc tawxiida dembiyada allahoo quraa dhaafa cid kale ma dhaafto sukuuku khufraan waxa la yidhaahdaa shatiyada dembidhaafku diinta islaamka kuma sugnaa qolo luntay oo markaa kiristaan la yidhaahdo gaalada kiristaanka ah ee nasaarada waxay u qabaan shatiyada dembidhaafka inay bobabkooda u jari karaan bobabka kiniisadda joogaa loo tegayaa markay u tagaan qolada kiristaanka la yidhaahdaa xoogaa lacagay siinayaan shatigii dembidhaafkay ka goosanayaan markaasuu leeyahy dembigaagu waa la dhaafay mulukh intiiba waxay u qabaan dembidhaafki inuu haysto intaasoo shati buu ursanayaayo dembidhaafa wax alle wuxuu doonana waa samaynaya ya wax wuxuu doonana waa samaynaya baatil wey laa yakfiru dunuuba ila ant adoo quraa dembiyada dhaafa nebi ma dhaafo malag ma dhaafo weli ma dhaafo cid kale ma dhaafto adoo qura dembiga dhaafa xadiiska siddeetanaad allaahumma inii asbaxtu ushhiduka waushhidu xamalata carshik wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow innii anigu asbaxtu waa waa beriistay ushhiduka xaalaan ku markhaatigelinayo ayaan waa beriistay waa jumla xaaliya wa ushhidu aan markhaatigelinaayo xamalata carshik carshigaaga malaa'igta siddana aan markhaatigelinayo wa malaa'ikatak malaa'igtaadana aan markhaatigelinayo maxay kale yihiin xamalata carshigu waa qayb malaa'igta ka mid mida ah. wa malaa'ikatikana waxay ku dhacaysaa malaa'igtaadoo dhan kulligood marka waa tacmiimun bacda takhsiis waa la yeelayaayo malaa'igoo dhan baa la sheegayaa in la markhaati gelinayo markii la soo sheegay qayb malaa'igta ka mida in la markhaati gelinayo xamalatul carshiga ah halkaa ta'da dhig baa ku dhacay saas idiin qorayaasma kordhig baa saxan waa malaa'ikatag yacni waxa weeyaan waa khata matbaci ah ta'da hoos dhigina waayo carshiga kuma cadfana waxay ku cadfan tahay xamaladay ku cadfantahay xamalata waa malaa'ikatak marka ciddii waxa hoos dhiga uu qoraayo sida uu nuskhadda aniga ii qorayo oo kale cidduu u qorayo waa inay saxdaan oo ta'da kor dhigtaan waa malaa'ikatak tada la kordhigaya malaa'igtaadana markhaati gelinaya wa jamiica khalqik khalqigaagoo dhan ayaan markhaati gelinaya muxuu ka markhaati gelinayaa annaka anta allaahu laa ilaaha ilaa ant waxaan intaba markhaati gelinayaa inaad adigu ilaahayow aad tahay allaah macbuudka xaqa aad tahay allah waxay la macno tahay almacbuud alxaq waa ka la caabudo ee xaqa ah cid alla ciddii ka soo hadhay cibaadada la caabuda waa baatil laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane waxdaka xaalaad keligaa tahay laa shariika laka xaal aanad wadaaga lahayn oo cid wax kula wadaagtaa inay jirin waxaan kaloo markhaati gelinayaa wa anna muxammadan iyo in muxammad eh, cabduka addoonkaagi yahay wa rasuuluka iyo rasuulkaagii aad soo diratay inuu yahay baan idin markhaati gelinayaa ee aadna ka markhaati ahaw xamalatu carshigaaba ha ka markhaati ahaadaan malaa'igtaadoo dhammi ha ka markhaati ahaadaan khalqigaagoo dhammi ha ka markhaati ahaadaan sidaa wuxuu odhanayaa arbaca maraat afar goor ayuu odhanaya xadiidkan saxaabiga soo wariyey waa anas ibnu maalik weeye waxaanuu sheegayey man qaala xiina yusbixu aw xiina yumsii ruuxa markaa yidhaahda markuu subaxaysto ama markuu galabaysto yidhaahda sidaa yidhaahda actaqa allaahu rubucahu min annaar ilaahay wuxuu ka xoreeyaa rubciis naartuu ka xoreeyaa jidhkiisa marka loo qaybiyo afar meelood rubuc ayuu naarta ka xoraynaya laba goor hadduu marka waxa yidhaahdana isla xadiiskaa sheegaya faman qaalaha maratayn actaqa allaahu nisfahu yacni ilahay wuxuu ka horeeyaa barhkiibuu naarta ka horeeyaa faman qaalaha alaasan saddex goor kii yidhaahdana actaqa allaahu alaaata arbaacihi min annaar marka afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ahaan baa naarta laga xoreeyaa afar goor hadduu yidhaahdana yacni kulligii ilahay naarta ka xoreeyaa man qaalaha xiina yusbixa aw yumsi arbaca maraatin actaqahu allaahu min annaar kulliyan baa markaa looga xoreeyaa xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud baa soo wariyey bukhaarina adab ulmufrad ku wariyey nasaai camal yowm waleyla ayuu kusoo wariyey ha yeeshee xadiiska sixadiisa ay culamadu isku khilaafsan yihiin sheekh albaani isagu waa daciifinaya xadiiska wuxuu leeyahy xadiisku sanadkiisu waa daciif asheekh ibnu baazna xadiiska waa taxsiininaya wuxuu odhanaya isnaadkiisu waa xasan ayuu odhanaya marka sanadka waxba ku jira marka ducooyinka kale ee laysla hubo ee la og yahay inay sugan tahay ayaa marka in lagu sii dadaalo mudan yani kuwa kalea mudan marka in lagu sii dadaalo laakiin kan sanadkiisa yani waxa weyaan dacfa ku yara jira xadiidka koob iyo siddeetanaad wuxuu sheegayaa marka la waabariisto in la odhanaayo allaahumma maa asbaxa bii min nicmatin aw biaxadin min khalqika faminka waxdaka laa shariika lak allaahumma ilaahayow maa asbaxa bii min nicmatin wixii igu waabariista oo nicmo ah maa asbaxa bii wixii igu waabariista oo bimacnaa waaberiga igu sugnaada aan la waabariisto oo min nicmati nicmo ah aw biaxadin min khalqik ama ku waabariista axad khalqigaaga ka mida ah, wixii ku waaberiistoo nicmo ah fa minka xaggaagoo keliyuu ka ahaaday waxdaka xaalaad keligaa tahay laa shariika lak xaal aanad wadaaga lahayn xaal aanad wadaaga lahayn falaka alxamdu adigoo quru kuu sugnaaday mahadnaqu walaka ashukru adigoo quru kuu sugnaaday shukri naqu xadiiska sidan lagu soo wariyey waa min xadiisi cabdilaahi bni hannaam albayaadi yani xadiiska cabdulaahi bni hannaam albayaadi weeye waxaana markaa soo wariyey xadiiska abu daawuud ayaa soo wariyey iyo nasaa'i fii camal yowm waleyla weeyaan xaafid ibni xajar waa taxsiininaya sanadkiisa ibn baasna saasuu maray laakiin sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisa waxaa ku jira majhuul ayaa ku jira oo marka waxa cabdullahi marka eh, inuu sanadku daciif yahay ayaa markaa awla ah saasaa fiican inuu markaa sanadku daciif yahay sheikhu isagoo aad u ictimaaday albani oo aad iyo aad haalibka ka soo naqliyey ayaa haddana hariib waxa ah marmarkan waxa weyaan xadiiska uu daciifiyo intuu sheikhu ka leexdo ayuu ama baas ka soo naqliyaa ama arnaauud ka soo naqliyaa yani labada arnaauud ama mid ahaan ya marka waxa weeye dee hal arrin waa dhici kari lahayd hadduu marka waxa weeye intuu xadiiskii isagu baaro ay sidan la raajax noqoto dee sidaa u raaco yada laa ishkaal haddii kale kalsoonida dee uu ku kalsoonaa maadaama culammada casrigana xadiiska ugu yaqaanay sida ugu kalsoonaaye mararka kaleba markiisa marka uu raacayey markuu dee daciifiyana inuu raacaa fiicnayd haddii kale bayina uu ku khilaafay yacni ila markaa aad yo aad u ictimaaday sheikha oo xataa xadiiska haddii cid kale daciifiso u albaani markaysa markaa saxiixiyo albaanu qaadan jiray haalibka markaa takhriijaadkiisana albaanu ku dhisay marka waxa fiicnayd marmarkadu xadiiska uu daciifiyo haddaanu markaysa markaa waani wax bayino ku khilaafayo aanu helin inuu dee markaa sida u mutaabaceeyo laakiin cid kale inuu markaa yidhaahdo ciddan baa taxsiinisay uu sidaa ku qaato nowcan maa laa yakhlu min shay waayahay calaa kulli xaal xadiiskan iyo xadiiska horeba waa duco waxaa dhici karta in la yidhi hadday duca tahay maxaa ishkaali ku jiraa ducada looma shartiyo in marka waxa weye lafdigeeda de laba hayo oo xadiis ku sugan yahay hadday mar ducadu wanaagsan tahay waxaa la odhanayaa dikri ahaan in laga dhiganayo si joogta a ah loo akhrinayo oo waxa weeye dee lagu tacabudayo sida adkaaraha iyo ducooyinka waaridkaee soo arooray si joogto oo raatiba loo taasaa markaysa ishkaal ku imanaya laakiin marar inuu ku ducaysto walow sanadkuba daciif ha noqdee yada laa ishkaal wax dhibi kuma sugna wax dhiba ku sugani ma jiro laakiin fadiilo gaara in loo ictiqaadiyo yacnii mid markaa sanadkeedu aanu asixin oo nebiga ka sugnayn ee dikri raatiba ama duca raatibana laga dhigto oo lafdigeeda lagu tacabudayo taasaa ishkaalku ka imanaya taasaa ishkaalku ka imanaya calaa kulli xaal xadiiskan haddaaynu joogno waxaa raajixa inuu daciif yahay aanu sugnayn falaka alxamdu walaka ashukru xamdigiiyo shukriga farqa u dhexeeya adaa xamdigu kuu sugnaaday adaana shukri naqu kuu sugnaaday farqa dhexeeya waa maxay farqa dhexeeya waxay tahay waxna waa isugu imanayaan waxna waa ku kala baxayaan waa ku kala duwanaanayaan shukrigu wuxuu ku yimaadaa yacni nicmo sababteed ruuxa marka nicmo ku cusboonaato ama nicmo helo ayuu shukri naq la imanayaa fii muqaabalati nicma xamdigu laakiin mar nicma joogtiya maraynay joogin mar walba rabbi waa loo xamdiyaa hadday xataa dhibaata dhacdo alxamdu lilaahi calaa kulli xaal baa laydhaha sida axaadiista ku so aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat hadduu arko wax farax geliya ou ku farxo wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatii tatimu asaalixaat waxaa xamdi u sugnaaday ilaaha sababta nicmadiisa ay ku dhammaystiranto waxyaalaha wanaagyaalka ahi ilaahaasaa mahadle wa idaa ra'aa maa yasuu'u hadduu arko wax xumaato geliyo uu ka xumaadana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahad leh xaal walba marka mar walba xamdigii waa lala imanaya nicmo sababteed ha noqota mayna noqon laakiin shukriga waxaa lala yimaadaa uun bisaabi nicma taasi waa farqi xagga sababta oo kala duwan xagga jawaarixday ka dhacayaanna waa ku kala duwan yihiinoo shukrinaqu qalbiga iyo afka iyo jawaarixda mid walba waa ka dhacaa oo camalbaba shukrinaq noqda icmaluu aala daawuuda shukra ya afalaa akuunu cabdan shakuura qiyaamulaylkii uu nebigu tukanayo ku magacaabay inuu shukrinaq yahay afalaa akuunu cabdan shakuura sujuud baa jirta layaha sajdatu shukri marka camal baaba shukrinaq noqda laakiin xamdigu wuxuu ka dhaca un afkiiyo qalbiga ee acmaashu xamdinaq ma noqdaan marka xagga xubnahay ka dhacayaan marka laga eegaayo waxaa caamsan shukrinaqah oo ilaa jawaarixda waa ka dhacayaa shukrinaqu xagga marka laga eego sababtiisa marka laga eegana waxaa caamsan xamdinaqa oo bisaabi nicma nicmo sababteed iyo sabab nicmo la'aanteed mid walba xamdinaqa waa lala imanaya laakiin shukrinaqu bisaabi nicma faqad marka waxay yidhaahdaan yani waxa weye xamdigu waa ka caamnimo badan yahay shukriga sababan xagga sababta wa akhasu aalatan xagga aaladda marka laga eegana waa ka khaasnimo badan yahay oo jawaarixda kama dhaco washukru acamu min alxamdi aalatan wa akhasu minhu sababan marka midba gees buu ka caam yahay geesna khaas buu ka yahay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk